slى اllah lى mxamedi wlى ali mxamed rab shrax lii sadrii waysir lii amrii waxlul cudata min lisani yafqahu qowlii qaala اlmualif raximah اllah watuksaru waa la kasrinayaa ina ina waa la kasrinayaa fi libtidaa'i hadal bilaabashada dhexdeeda ayaa lagu kasrinayaa wadalika tusaalihii naxwu inaa anaga ayaa anzalnaa soo dejinay qur'aanka fii leylati اlqadri <clears throat> sharafta habeenkeeda dhexdeeda ayaanu soo dejinay wa bacda alqasami dhaarta dabadeedna innada waa la kasrinayaa wadalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala xamiim allahu aclamu bimuraadihi dalik walkitaabi baan ku dhaartay buu yihi rabbi kitaabka almubiini ay albayini e cad inaa anaga ayaa anzalnaa soo dejinay hu qur-aanka soo dejinay waalqowli wa bacda alqowli qowlka dabadiina waa la kasrinayaa wadalika tusaalihii naxwu qaala wuxuu yidhi nebi ciise inii anigu cabdullaahi addoonkii ilaahay ayaan ahay wa qabla laami laamta ka horna waa la kasrinayaa wadalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala wallaahu ilaahay ayaa yaclamu og inaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisiina tahay waxaynu kusoo guda nawaasikhdii halkan sheekhu raximah allahu tacaala wuxuu kaga waramayaa inna iyo anna maadaama oo ay jiraan meelaha ay waajibka tahay innada hamsadeeda in la hoos dhigo markaa halkan waxaa kaga afdheer kitaabkii aynu soo qaadanay ee mutamimada ahaa oo kolka la isku dardarbiyo way fara badnaa ilaa dhowr iyo lixdan bay gaadhayeen fadxadii iyo kasradii iyo marka la eego waatay culimmadu yidhaahdaan laa yugni kitaabun can kitaabin kitaabna kitaab kaa kaafin maayo midba waxbuu waxa weeyaan faa'iido uleeyahay oo ula dheeryahay marka halkan afar masalo keliya ayuu kaga warramay innada marka ugu horeysa hadda hadalka lagu bilaabo waa la kasrinaya innada hadalka hadda iyada lagu bilaabo waa la kasrinaya ibtidaaga laba loo qeybyaayo ibtidaai xaqiiqiya iyo iyo ibtidaai xukmiya kala jira marka ina anzalnahu fi leylat lqadri oo kale waa ibtidaai xaqiiqiya oo wax ka horeeya de ma soo sooma marka maadaama ibtidaa kalaam ay dhacday inadii waa la kasrinaya anna laodhan maayo ana la maayo talabaadna qasam haddii ay daba dhacdana iyadana waxa weeyaan inadii in la kasiyo hamsadeedii ayaa waajib noqonaysa sida xamiim wlkitaabi wowga aya wawlqasama kitaabkuna oo muqsamu bihigi sooma waat jumlada dambe ina lagu bilaabay maadaama qasam ka horeeya waa la kasrinaya ina anzalnaahu fi leylat lqadr laba waa fi ibtida fi ibtidaai lkalaam iyo bacd alqasam ka labaad ka saddexaad waa bacd alqowl hadday meesha qowl u yimaado qowl de qaalo oo keliya maaha waa qowliga tasrifaadiisa la samaynaya hamsadii iyadana waa lahoos dhigayaa sida qaala inii cabdullaahi oo kale masalada afraadee sheekhuu sheegay waa qabla laam laamta loo yaqaano laam libtidaaiya laamta loo yaqaano laam libtidaa ka horna waa la kasrinayaa oo laamta ayaa dambaynaysa inaduna way horeysaa way ka dhigan tahay marka laamta ka horna waa la kasrinaya waa waxay ka dhigan tahay bimacanaa inada macmuulaadkeega haddii ay gasho laamtan loo yaqaano laamul ibtidaagu inadi waa la kasrinaya ooba intaaba laamtanba waxay gaar ku tahayba inada macmuulaadkeega gaar ku tahayba meel kale ma gasho marka waxaa la odhanayaa innakabaa la odhan iyadana afarta masal u sheegay sharax tugsaru waa la kasrinayaa inna inna waa la kasrinayaa fii mawaadica meelo dhexdood baa lagu kasrinayaa axaduhaa mawaadicda midkood an taqaca waa inay dhacdo fi ibtidaai ljumlati jumlada bilowgeeda waa inay dhacdo oo ibtidaayigaas aynu laba qabin ibtidaai xaqiiqiyo ibtidaai xukmiyo oo bilow xaqiiq ahaanba inay u dhacdo jumlada bilowgeega wadalika tusaale ka qowlihi tacaala ilaahay weeye allahu yidhi inaa anaga ayaa anzalnaa soo rognay oo soo dejinayhu qur'aanka inaa anaga ayaa acaynaaka ku siinay nebi maxamedow alkawthar khayr fara badan ayaan ku siinay buu rabbi yihi subxaanahu watacaala ama webiga kawthar ayaanu ku siinay alaa baraaruge ina wliyaa allahi awliyada ilaahay laa khawfun baqdini calayhim ayaga dushooda may ahaanin xilima idaa khaafa hayruhum hayrkood markay baqayaan iyaguma baqayaan walaahum awliyadu may ahaanin yaxsanuuna kuwa walwalaya oo murugoonaya xilima idaa xasina hayruhum hayrkood markay tiraanyoonayaan ee ay murugoonayaan iyaga hawshaas mid iyaga u taalla maaha labadaa midnaba kama baqayaan Eh, kolkaa masalada koobaadi waa masalada ibtidaa ljumla ina anzalnaahu iyana acطaynaa waynu garanay tan kale alaa ina awliya allah ibtidaa'igaasibaa ah ibtidaai xukmiya waayo waxaa ka hormartay alaa alistiftaaxiya ayaa ka hormartay saasaynu odhanaa athani ta suurada labaad ama mawdica labaadi bacdalqasami qasamka dabadi weeyi wadalika tusaale qowlihi tacaala ilaahay sarreeya qowlkiisa weeye xamiim allahu aclam bimuraadihi dalika xuruufta waxa looga jeeda ilahay baa garanaya walkitaabi baan rabbi ku dhaartay buu yidhi kitaabka almubiini ee cad bimacnaa albayini ama almubiini wax cadaynaye inaa annaga ayaa anzalnaahu soo dejinay tanna waxay dhacday bacda alqasam yaasiin allaahu aclamu bimuraadihi dalik walqur'aani baan rabbi ku dhaartay buu yidhi qur'aanka alxakiimi ay xikmada u saaxiibka a ama walqur'aani baan ku dhaartay qur'aanka alxakiimi ay almuxkami la sugay inaka adigu nebi muxamedow la min almursaliina kuwa la soo diray ayaad ka mid tahay waxay yidhahdeen lasta mursala bay yidhahdeen nabiga mid lasoo diray aduu meehid kadib ilaahay halkan wuxuu shamaynayaa waa adkeeye rabbi subxaanahu wa tacaala jumlada waxaa laga dhigay jumla ismiya waxa waxaa la geliyey inna oo kamid ahayd macaanideeduba atowkiid waxaa lagu sii daray laamta loo yaqaano laamun ibtidaa wa biyo kama dhibcaankii wey halkaa wax dhaafsan maba jiraba waa tawkiidka halkii ugu dambeysay walka yidhahdeen lasta mursala ilahay muxuu ku jawaabay innaka la min almursaliin adu waxa tahay mid mursala oo lasoo diray oo mursaliintii hortaa lasoo diray ka mid a maxalu shaahidkeenana qasam baa ka hormaray inadii hamsadeeda in la kasiiyo ayaa waajiba athaaliu mawdica saddexaad anta taqaca waa inay dhacday anti maxkiyatan xaalay tahay mid lagaga xikaayoonayo bilqowli qowl lagaga xikaayoonayo wadalika tusaale ka qowlihi tacaala ilaahay sarreeya qowlkiisa weeye qaala wuxuu ihi nabi ciise inii anigu cabdullaahi addoonkii ilaahi baan ahay jumladan dambaa maquulu qowlkiiyo bimacnaa mafcuulnimo iska taallaayo waa lagaga xikaayoonayaa maadaama qowlu ka horeeyo inada hamsadeeda in la kaskiya ayaa waajib noqonaya waa mawdica saddexaad alraabicu ka afraad an taqaa waa inay dhacdo allaamu laamtu waa inay dhacdo bacdaha anta dabadeed waa inay dhacdo wadalika tusaale ka qowlihi tacaala ilaahay sarreeya qowlkiisa weeyi wallaahu ilaahay yaclamu waa og yahay inaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisa inaad tahay wallaahu allah yashhadu waa ka marakacaya ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka marakacaya tana waxaynu uga soconaa laan gashay oo ka dambaysa waayo waxay gashay iminka bay gashay ah, ini saw tansib ism wa tarfacu lkhabar ma ahayn larasuuluhu waa khabarkeedii weeyi khabarkiibay gashay oo macmuulaadkii inaa waa la kasrinaya macmuulaadkeygay gaar ku tahayba laamta gelitaankeedu saynu horeyba usoo baraarujinay talabaadna waa la mid ina almunaafiqiina lakaadibuun khabarkiibay gashay marka laam baa ka dambaysa maadaama laamtaasi ay ka dambaysana waxa la samaynaya waa la kasrinaya afarta meeloodba waa la kasrinaya iyo waa lahoos dhigaya afarta meelood waa maxay waa bad fi ibtidaa lkalaam iyo bacd alqasam iyo bacd alqowl iyo qabla laam taasunbaa laamta ka hor fa kusirad waa la kasriyey hiya intii bacda yaclamu yaclamu dabadeed ba la kasriyey wayashhadu yashhadu dabadeed baa la kasriyey waa aayadan suuratu munaafiqiin ku jirte wain kaanat walow in kaanad haba ahaato ay hiya anti qad futixat mid la fadxiyey bacda calima calimo dabadeed wa shahide iyo shahiide dabadeed labadaa ficil dabadood haba ahaata mid la fadxiyey hadda yaclamu iyo yishadu ka hor ayaa la kasriyey marka wuxuu ku fahansiinayaa macno daqiiqi ah oo ah inaanad moodin calimo mudaariceega marka la sheego ee yaclamu u noqdo hamzada waa la kasrinayaa shahiide mudaariceega marka la sheego yashaduna waa la kasrinayaa hamzadii maadigoogana la kasrin maayo masladaa inuu daaqada ka saara ayuu sheegaya sheekhu oo uu kugu baraarujiyo waayo waxaa jirta calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum bacda calimo waa la fadxiyey shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa hu ficilkaa shahiida dabadeedna waa la fadxiyey mudaaricoogii dabadeedna waa la kasriyey marka farqigan ma waxaa wata mudaarica iyo maadiga masalada abuu meesha ka saaraya sheekhu ya masalada ayuu ka saaraya oo mudaarica hore ee yaclamu iyo yashhadu dabadood waxaa loo kasriye laamtibaa la helay maadiga dabadiina waxa loo fadxiye laamtibaa la waayey intaas ku fahansiyin buu rabaaba fakusilad waa la kasriyey bacda yaclamu yaclamu dabadeed baa la kasriyey wayashhadu yashhadu dabadeedna waa la kasriyey wain kaanad haba ahaato hiya anti hiya inti qad futixad mid la fadxiyey bacda calima calimo dabadeed washahide iyo shahiide dabadeed fii qowlihina lagu fadxiyey tacaala allah sareeye calima allaahu allah wuxuu ogaaday anakum idinku kuntum kuntum inaad ahaateen takhtaanuuna kuwa khiyaamaya anfusakum nafyihiina kuwa khiyaamaynaaya inaad ahaateen buu rabbi subxaanahu watacaala uu ogaaday oo waxay soo dejida waa fi ibtidaai siyaam weeyaano kolkii dambe waa la nasakhay aayadan bimacnaa nafyina inaad ku khiyaamasaan jimaaca samaysaan habeenka taasi ayuu ilaahay ogaaday maxalu shaahidkeenuna calimo dabadeed baa la fadxiyey hamzada yacni annada ku jirta shahid allah allah wuxuu ka marakacay annahu xaal iyo shaniye laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inaanu ahayn ilaa hu asaga mooyaane tanna waa maxay bacda shahid ayaa la kasriyey hamzadii wadalika kasru ina wadalika kasru inahaasi haabitun waa mid sugnaaday liwujuudi laami laamta helitaankeeda darteed buu usugnaaday fi lwalayni labada hore laga helay duuna alakhiirayni labada dambe ka sokow markaa maxalushaahidkii wuu kufahansiiyey oo labada hore sababta loo kasriyey laam baa la helay labada dambe sababta loo fadxiyeyna laamtii la waayay halkaa waxaanu kaga baxnay hamsada dhowrka meeloodoo la kasriye inaa intaa wixii ka faahfaahsanna mutamimadii uraajic dukhulu laami alaa mamulay calaa macmuuley inaa ina labadeeda macmuul ay ku camal falayso gelitaanka laamta ay gelayso wayajuusu waxa banaan dukhulu laami laamta gelitaankeeda ayaa bannaan calaa maa shay ay gasho maaga oo taahara gadaal maray huwa maagu min khabari inna maagaasoo min khabari inna ina khabarkeeda ah inada almaksuurati hamsadeeda la hoos dhigay aw ismiha ama ismigeeda ah aw maa amasha inay gasho maaga oo tawasada bartamaystay ay huwa maagu maagaasoo min macmuuli khabari khabarka macmuulkiisa ah awilfasli awilfasli ama damiirulfasli ay gasho wayajibu waxaa waajiba wayajibu waa waajibdhe ay huwa dukhuululaamkii waa waajib maca almukhafafati mukhafafada la jirkeeda xilima in uhmilad haddii la ihmaaliyo hiya intii inadii hadii la ihmaaliyo walam yadhar ilmacnaa macnuhuna aanu muuqan halkan sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu ka tilmaamayaa laamta loo yaqaano laamu libtidaa maadaama aynu soo sheegnay xuruuf a tansib isma watarfacu lkhabara oo lix xaraf ah lixdaa xaraf inada oo keliya ayaa laamulibtida macmuulaadka ay gashaa bes inoo keliya gaar ku tahay misl inoo keliya ayay gaar ku tahay laamta loo yaqaano laamulibtida ama laamulmusxaliqa ina oo keliya gaar ku tahay inana waxay gashaa markaa afar shay ismigeeda way gashaa khabarkeedana way gashaa macmululkhabarkay gashaa damiirulfasligay gashaa afartaa meelood bay gashaa bes meel kale ma jirtaba afartii meeloodba waa kaa kuu tilmaamay sharaxana way noogu imanayan maxaan idin idhi laamtu keliya waxay gaar ku tahay ina macmuulaadkay gaar ku tahay wakhaasatan weliba waxay gashaa afar shaybay gashaa waxay gashaa ismigay gashaa waxay gashaa khabarkay gashaa waxay gashaa macmuulkhabarkay gashaa waxay gashaa damirfaskay gashaa mantin afartaasay gashaa afartii buu kugu qaada dhigaya sheekhu raxima llahu tacaala weliba mid ogowo laamtan loo yaqaano laam libtidaa lahaa sadaarat lkalaam waxay leedahay bilowga kalaamkay leedahay bilowga kalaamka inay dhacdo ayay leedahay waa waxyaalaha sadaaratulkalaam kale ilaa hal masale mooyaane hal masale male sadaaratulkalaam halkaa masale waa maxay laamu libtidaa lahu sadaara ilaa fii baabi ina ina baabkeyga sadaaro male iska ilaaliya masalada ku khaldamina waxa lagu odhan doona laamulibtida sadaaratu kalaan bay leedahay kadibna waa dhakafaariyo dee sadaaradi unbaad raadini halkaa baab baa laga soo reeba laamulibtidaa lahu sadaara ilaa fi baabi ina baabka ina sadaara male iska ilaaliya xagga dambe iska tegiba ina fi dalika la cibra awy sadaaradii xaggee martay marka markaa baabkan ina sadaara male ama waxa kale oo dhan sadaara yeelan doonta hadii hadal iskaga bilowda de waanfaanimaa yjuusu waxa banaan dukhuulu laami ibtidaai laamibtiduhu inuu galo ayaa banaan bacda ina ina dabadeed inuu galo inada almaqsuurati la kasriyey calaa waaxidin mid inuu galo waaxidko min arbacatin afar ka mida yjuusu waxa banaan dukhuulu laami ibtidaai laamta laamulibtidaha ladhaa gelitaankeeda banaan bacda ina ina dabadeedna ay gasho inada almaksuurati la kasriyey calaa waaxidin midna ay gasho waaxidko min arbacatin afar ka mida ithnayni laba ay gasho ithnayni laba ay gasho marka calaa waaxidin ay gasho ithnayni ay gasho ithnayn maxaynu ka bedelanaa marka waaxid baynu ka bedelanaa waxaynu naqaanay badel lkuli min albacdi lakin halkan waa maxay badel lkuli min albacdi buu noqonaya ya culimadu way sheegaanaha dhakafarin adaba way jirtaa iyada lafteedu halkan ba waa lamid e midkee badan iminka mubdelka iyo mubdel minhuga midkee badan ya kan la bedelayaa badan ma oo itnaina mubdel minhuga laga bedelayaana wuu yaryahay ma dee kee kulliya ka dambade maxaana taqaanay bedelulkulli min albacdi baa taqanay halkana waa maxay bedelulkulli min albacdi weyan ya bedelulbacdi min alkulli baa taqaanay lakin kan waa maxay wa bedelulkulli min albacdi wey saas way noqon kartaa waxaa kaloo ku banaa inaad ficil iska keentid si aad murankaaba uga baxdid itnaini acni waxaan ujeedaa ithnayni labaan u jeeda ithnaynkoo mutaakhiriin xagga dambe mara oo gadaal maraya wathnayni wacni ithnayni wacni waxaan ujeedaa ithnayni laba itnaynkaasoo mutawasitayni bartanka gelaya waxaan ujeedaa buu leeyahy labada meelooday gasho laba way dambeeyaan labana bartankay ku jiraan waaba intaa faama almutaakhiraani labada dambe falkhabaru khabarka weeyi wadalika tusaale naxwa ina rabbaka rabbiga nebi maxamedow laduu makfiratin waa mid dambid dhaafisu saaxiiba wey mid ogowo markay khabarka gelayso waa tartiibtii hore inay ku sugnaadaan ismigiina uu soo horeeyo khabarkiina halkiisa uu ku sugnaado saxiix walala markaa khabar bay gelaysaa wa ina rabbaka rabbigaa laduu maqfira waa mid dhaafid u saaxiiba duudan wati asmaalkhamsad waad ka garanaysa bimacnaa saaxiib weeyi maxalu shaahidkaynu uga soconaa laan baa gashay macmuulaadkeena mid kamid a ah. waa maxay waa mutaakhir oo dee khabarku u dambeeya kolkaa afar weyn afar labana way dambeeyaan labana waa mutawassit oo bartankay ku jiraan wal ismu weeyi halkaa ku cadaf faamal mutaakhiraani labada dambe xagga dambe mara falkhabaru weeyi wlsmu weeyi saasay iskugu cadfan yihiin wadalika tusaale naxwi ina fi dalika arinkaa waxaa ku sugnaaday lacibra waana qaadasho ayaa marka waa xilima marka ismiga gelasaana waa xilima marka ismiga gelasana waa ismi markuu taahuro cabdilfataax hal yajuus tawasudu tawasudu khabari hadi lxuruuf hal yajuus tawasud khabar hadi lxuruuf mata ida kaana darfan aw jaaran wamajruuran bas faqad wax kaloo dhan daaqada ka saar baab labada goor keli ayuu banaanyay lanahum yatawasacuuna fi darfi wljaari wlmajruuri ma laa yatawasacuuna fi gayrihim waa tiisaa qaacida aynu soo marnay marka ismi markii gelaysana waa marka ina fi dalika arrinkaa waxaa ku sugnaaday lacibra waana qaadasho marka labadii dambe ee xagga dambe marayay ee gelaysa ilaamta loo yaqaano laamulibtiduhu waa ismi ama khabar wa ama almutawasilaani labada bartanka ku jira fa macmuululkhabari khabarka macmuulkiisa weeyi khabarkiibaa caamil oo sii camal falaya macmuulku khabarku kusii camal falayo ayaa udhaxaysanaya maxay mutawasit noqonayo bartanka soo gelaya tusaalaad ku fahmiya wadalika tusaale naxu ina zaydan zayd laطacaamaka raashinkaaga aakilun mid cunayo weeyi macnuhu muxuu ahaa ina zaydan aakilun buu ahaa markaa macmuulkhabarkiibaa tawasuday bayna alsmi walkhabari maanta aakil waa ismu faacil ismu faacilna yacmalu camala faacilihi min camal falin waa camal falaya soma mafcuulnimo u haystaa mafcuul wuxuu u haystay oo macmuul maanta u noqday isaga baa soo tawasuday kaana wuu galaa oo waxa loo yaqaanaa macmuululkhabar baa loo yaqaanaa wa ama lmutawasidaani labada bartanka ku jira fa macmuululkhabari macmuululkhabarkii wey naxwu ina zaydan zayd laطacaamaka raashinkaaga aakilun mid cunaayo weeyi wadamiiru weeyi iska dhe ku cadaf wadamiiru weeyi damiirka almusama lagu magacaabo cinda albasriyiina basriyiinta agtooda faslan kala saara lagu magacaabaayo damiirulfasli baa la yidhaahdaayo wuxuu ka saarayaa waxaa ka dambeeya inuu nacti yahay khabarna uu yahay buu u faslinaya oo u cayimaya oo markaa tirahdo iminka zaydun alqaaimu alqaaimada waxa kugu banaan inuu zayd khabar ka noqdo waxaa kaloo banaan inuu sifo noqdo markaad damiirufasli la timaadid khabarnimu wa caynoobaya zaydun zayd huwa isagu alqaa'imu markaad tirahda qaa'imkaas muxuu caynoobayaa inuu khabar noqdo marka fasli waa maxay wuxuu kala saarayaa khabarkii iyo sifadii buu kala saaraya wa cinda alkuufiyiina kuufiyiinta agtoodana waxaa lagu magacaabaa cimaada tiir baa lagu magacaabaayo waa tiir bay yidhahdeen iyaguna waa tiir ayaa iyaguna ay yidhaahdeen markaa labada shee agga dambe labada mutawasitkina waa maxay waa macmuululkhabarka iyo kolkuu khabarkii sii camal falo iyo iyo waxa loo yaqaano damirulfasliga waa labada mutaakirka inu dhifaan waa ismiga iyo khabar eh, mutaakirka waa ismiga iyo khabarka wadalika tusaale naxwi ina hada madkuurkaasi lahuwa isagu alqasasu alqasasu waa waramid weeyi qasaskaasoo alxaqu dhaba ina hada arrinkaa laga soo sheekeeyey lahuwa isagu alqasasu waramid weeyi qasaskaasoo alxaqu dhaba alqasasu waa qisooyin hasku odhan sheekh ya waxaa lagu odhanaya waxaanad fahmin sarfigiio sheekhow qasaskani hamoodin jamace waaba master way qasa masterkeygi wey qasa yaqusu qasasan markaa iska ilaali amaa qisa jamceegu qisas buu noqdaa qisatun maxaa lagu jamciyaa qisas baa jamciya qisas baa jamciya tanna waaba masterde dhulkaas ku laaqina kala ilaali ina haadaa madkuurkani lahuwa isagoo alqasasu waramid weeyi qasaskaasoo alxaqu dhaba markaa damiir fasli buu iska huwadani damiir fasli buu iska noqonayaa alqasasuna waxa weeyi waa khabarkeediibuu noqonaya alxaquna sifo wey wa inaa anagu lanaxnu anagu asaafuuna kuwa gomadahooga simaya ee safaya ayaanu nahay wa inaa anagu alhi lanaxnu almusabixuuna baa nahay maxalu shaahidkaynu uga soconaa inaada ismigeedu wuu ku idqaamayo waa nownka halka ku dhex idqaaman lanaxnu ya laamkan baa laamulibtidaaya naxnuna isna waa iska damiir fasli waa iska tawkiid ahaan weey asaafunana waa khabarkeedii weeyaan wa inaada dambana way ku cadfan tahay oo maxalushaahidku laamkaasi ayaa waxa weeyaan qolo damiir iska damiir fasli ahaan weeyaan uu kala saaraya almusabixuunana waa khabarkeedii weeyi marka intuu geliyn uu kuu sheegay sheekhu waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa dukuululaami laamka gelitaankiisu waajiban waajib inuu noqdo ayaa la arkaa waxaanu intaasoo dhan kusoo maraynay laamka gelitaankiisu jaa bu buu ahaa haddaba waxaa dhici karta laamka gelitaankiisu inuu waajib noqdo waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa dukuululaami laamka gelitaankiisu waajiban waajib inuu noqdo ayaa la arkaa wadalika yani waajibitaanka dukuululaamku waajibaya haabitun mid sugnaaday weeyi idaa waktigiibuu sugnaaday khufifat la fudaydiyo in in la fudaydiyo wa uhmilad lana camal gado walam yadhar aanu muuqan qasdulihbaati ihbaat iyo sugnaansho doonitaankeed iyo qasadkeedna aanu muuqan intaa horeynu kasoo sheekeynan iska jaais bu ah waana la gelin kari waana laga dinayo soo sooma haddaba waxaa dhici kartaba inuu kolka qaarkood waajib noqdo laamkii in la geliyaa yani inada dabadeed inuu waajiba noqdo laakiin waa xilima marka saddex shardi la helo wey horta kow inta waa ina mukhafafo tahay laba waa in la ihmaaliyo saddex waa in in shaygan looga jeedo muhbat ama manfi looga jeedo labadaasi waa inana kala cadayn si mutamimidaan kusoo marnay labadaasi waa inana kala cadayn saddexdaa shardi haddaynu helno laamta in lagu daba dhejiya waa waajib in la gooyaa ma banaana intaas ka warramaya waqad yakunu inuu hada la arkaa dukhulu laami laamka gelitaankiisu waajiban waajib inuu noqda ayaa la arkaa wadalika waajibitaamka dukhululaamku waajibaya haabitun waa mid sugan idaa waktigiibuu sugan yahay khufifad la fudaydiyo in in la fudaydiyo wa uhmilad hiya iyadiina la camal gado walam yadhar aanu muuqan qasdulihbaati sugnaasho qasadkeedna aanu muuqan wadalika tusaalka qawlika odhahdaad wixii lamid a in zaydun zayd lamunaliqun waa mid tegaya haddaba intan matii naafiyadii ahaydba ee luqat lcaaliya intani ma in mukhafafa min athaqiiladiiba aynu waayahan soo baranay lama kala garanayo maadaamoo laamka aad ku daba arkaysid intan waa maxay waa inna mukhafifadeedii wey waayo inta naafiyada ah macmuulaadkayga maba galo laamulibtida laamulibtidayuu gaar ku yahay in innada ayuu gaar ku yahay sooma marka intan maxaad garanaysaa inay tahay mukhafafada inay tahay baad garanaysaa war mislefan inay mukhafafadii tahay baan macnuhuna uu yahay ibaat sooma in zaydun zayd lamunaliqun waa mid tegaya ya in zaydun zayd maaha maaha lamunaliq mid tegaya maaha maaha ya minta mislefan marka maxay kala saaraysaa intii naafiyada ahayd iyo intii mukhafafada ahayd bay laamtan kala faslinaysaa ama ay kala farinaysaa marka maadaama laamku daba aragtay wa ayaad odhanaysaa waa intii mukhafafada ahayd baad ohanaysaa intii naafiyada ahayd maaha inta maad garan waysa waaba intaa sheegday wainamaa wajaba waa waajibay hada madkuurkani waa waajibay farqan liajli farqin kala saari darteed buu u waajibay baynaha iyada la kala farqinayo iyo bayna in in dhexdeeda inta anaafiyati ee naafiyada wainamaa wajaba waa waajibay hada madkuurkan oo xukunka ah dukuulu laamku farqan liajli farqin kala saari darteed buu u baynaha intan mukhafafada ah, iyo wa bayna in annaafiya inta naafiyada dhexdooda lakala faslinayo darteed buu u waajibay kalati waa tilka taa naafiyadii kalati tallato fii qowlihi ilaahay qowlkiisa ku sugan tacaala allah sarreeye kalati tii oo kale weeyi fii qowlihi tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa ku sugan in cindakum ay maa cindakum agtiina ma aha min sulaanin ay sulaanun xujo bi kan ad oo haysataan mintu waa iska siliya tawkiid weeyi sulaanu waa mubtadihi weeyi in indakum in indakum ay maa indakum in cindakum ay maa cindakum agtiina mu ahaanin min sulطaanin ay sulطaanu waxujaa bihaada kan aad u haysaan marka maxalushaahidkeenu waa maxay iminka waa intana naafiya wey ya intan waa iska naafiya wey waayo laam kama dambaysa dee sooma laam kama dambayso marka inta mukafifada iyada laam baa ka dambaysa oo la geliya laamtana waxay kala saaraysaa inta mukafifada iyo inta naafiyada kala saaraysa waaba intaa wali walihaadaa sidaa darteed tusamaa waa la magacaabaa tusamaa waa la magacaabaa hiya iyo iska dhe waayo ficilku hadduu laba mafcuul qaato majhuulna loo bineeyo kii horanayo faacil buu ka dhigta wali walihaadaa sidaa darteed tusamaa waa la magacaabaa hiya laamta allaama baa lagu magacaabaa laamta alfaariqata faariqada ee kala faslinaysa wax kala saaraysa waayo liannahaa iyadu faraqat aw faraqat labadaba kuu banaane muguushadaya anigu fudayd liannahaa iyadu faraqat waxay kala geysay bayna nafyi nafyiga iyo walihbaati ithbaatka ayay kala saartay sugitaan shaygan in looga jeediyo nafyi in looga jeedo labadaasay kala saarto laamulfaariqa la dhaahdaaba fain ikhtalla hadii uu dhinmo shardun shardi hadii uu dhinmo shardiga oo min ahalaathati saddexda ka a kaana wuxuu ahaanayaa dukuuluhaa laamka gelitaankeedu jaa-izan jaa-is buu ahaanayaa laa waajiban waajib noqon maayo waxaynu nidhi laamtu saddex shardi haddee la helo ina gashaay waa waajib ko in khufifad laba wauhmilad saddex walamyad har qasdul ihbaati saddexdaa mid kamid hadii la waayo waajib noqon maayo dukuulkii e jaa-is buu noqon intana intaas kaga waramaya fain ikhtalla hadii uu dhinmo shardun shardi haddii uu dhinmo shardiga oo mina halaaadi saddexda kamida kaana wuxuu ahaanaya dukuuluha gelitaankeedu jaa-izan mid jaa-isu noqonaya laa waajiban waajib noqon maayo licadami liltibaasi isku dheexgal waayid la waayey darteed ayuu jaa u ahaanaya wadalika jawaaskaasi haabitun waa mid sugan idaa shudidat marka la shado haddii la shado wuu sugnaanaya ile kolka hore in khufifad baa shardi ahaa markii la gelinayay waajibka ahaaye naxu ina zaydan zayd qaa'imun waa mid taagan waynu shadna sooma maadaamanu shadna maxaanu garanana inay naadii caadiga ay tahay de tansib ism tarfacu lkhabar aw khufifat ama waa la fudeydiyey wa uxmilad se waa la camal siiyey u fiirsa sheekh haddii la shado waa banaanyaalba warkeegu caadiyahay waaad ka warata hadii la fudaydiyo haddii la fudaydiyo laakin icmaal u raace ihmaal uu raaci waayena waa banaanyal warki u adyay waa maxaad odhanaysa in zaydan qaaimun ka waran iminka in zaydan zayd qaaimin waa mutaagan taa intan waa mukhafafadii ila ismigeed mu iska muuqan jirin iyada iska muuqan jira sooma marka intan waa maxay waa mukhafaf min athaqiiladii weeyaan waa tansiib ismu tarfacu lkhabara zaydana waa ismigeedii tanaafiyadii iyadu tacmalu camali laysii shaqayn jirtay bade oo maxay ahaan jirtay tarfacu lisma wa tansib lkhabara iyada isku midba maaha aw khufifat ama waa la fudeydiyey u fiirso waa la fudeydiyey wauhminad laakiin waa la camal gaday laakiin wadahara almacnaa macnihii baa muuqda in itbaat looga jeedo ee nafyi aan looga jeedin taana jaais buu noqonaya marka eeg intii shuruudeeda intii shardaynu soo dhigna mid kasta didkiisa in in khufifat baa la yidhi soo maa in shudidad jaais bay noqoni wa uhminad baa la yidhi soo maa in khufifat wa ucmilat mid jaais bay noqoni walam yadhar qasdulithbaati ba la yidhi soo maa wa uhminad wadahr macnaana waxay noqonaysaa jais ka noqonaya laamki waana laga jari kara waana la gelin karaa intaasu mnd waxaada kuma jira marka aw khufifad ama waa la fudeydiyey wahmilad waa lana camal gaday wadahara almacnaa macnihiina waa muuqday wadalika tusaale kain wuxuu aday ka qowli shaaciri ninka shaacirka qowlkiisa ayuu ahaaday wuxuu yihi wuxuu yihi ana bnu ubati daymi min ali malikin wa in malikun kanaad kiram ana anigi buu yidhi ibnu ibnu ubaati daymi dulmiga kuwa diida inankoogii baan ahay buu min aali maalikin maalik aalkiisa xaalada uu yahay ubaatu daymahaasi daymkaasi min aali maalikin maalik aalkiisa xaalada uu yahay wain maalikun maalik kaanat waxay ahaatay maalik kiraamalmacaadini usuusheedu mid ay wanaagsan tahay asalkeega iyo isirkoogu alla ilahe waa dad gooba ku leeyahay oo oo waxa meel wanaagsan ka soo jeeda ana anigi buu ibnu ubati daymi dulmiga kuwa diida ee manciya inankooga ayaan ahay buu yidhi min ali malikin malik alkiisa xaalada uu yahay ama min ali malikin malik aalkiisa xaaladaan ahay daymka ka sifee min ali malikin malik alkiisa xaalada uu yahay wain maalikun maalikaanad waxay ahaatay kiraamalmacaadini usuusheedu mid ay wanaagsan tahay ayay ahaatay ana waa mubtada ibnuna waa khabarkeegii weeyi ubaadkani waa jamcu aabin sida qaadinba qudaat loogu jamciyo haazinba huzaat loogu jamciyo zaninba zunaat loogu jamciyo aabinna ubaat waa jamciisi wey saa min ali maalikin min aali maalikin daymkuna waa dulmiga weey maaliga hore waa ismu abilqabiilati weey maaligta dambena waa qabiilada lafteeda weeyi kaanad wuxuu eegay macna alqabiile ayuu eegay ila tawtanis buu geliyey ficilkii qabiiladuu celinaya oo maali qabiil ahaan bay noqonaysaa markaa saa darteed bu u taniisiyey kaanat hiya kiraamlmacaadini marka macnaha u fiirso wa in maalikuntan weyan iminka macnushaahidkeenu wa in maalikuntan wey wa in hushaniye maalikun maali kaanad waxay ahaatay kiraamalmacaadini usuusheedu mid ay wanaagsan tahay markaa iminka khabarkeyga waka ismiga inoo iska damirushani maxaa laamkii loo gelin waayo laamkii waxaa loo gelin waayo afwan intan waa mukafafaan ujeeda intani waa mukafafo waana la ihmaaliyey waa sabqulisaan waana la ihmaaliyey laakin macnihii baa cad wain maalikun maalik may camal falin sooma waana mukafafo haddaba naafiye iyo maxaynu ku kala garanana maanta inay tahay mukhafafadii ile waa la ihmaaliye waana la camal macnaha muuqda maanta oo macnuhu muxuu umuuqdaa macnuhu wuxuu u muuqdaa maqaamku waa maqaamu lmadxi maqaamku waa maqaamu lmadxi ammaan buu ka sheekeynayey suuragal ma aha beydka sadrigiisa horena wuu isku ammaanaya cajuskiisa ila haddaynu ka dhigno beydka ah, ah, sadrigiisa sadriga cajus waa la dhaa jira qaybta hore waa maxay iminka hore maxaa loo yaqaanaa sadru beyt baa loo yaqaana shadriga dambe caruud makaa logu barta shadriga dambe maxaa loo yaqaanaa cajuskii wey waa xaggii dambe wey markaa u fiirso eega shadriga qaybta hore ee sadriga waa ammaan wuxuu yihi ana bnu daymi anuu dulmiga kuwa diiday inankoogii baanahay min aali maalikin xaaluya mn munais amaanin haddana inu idhaama suuragalba wain maalikun maalik may ahaan wain maalikun maalik kaanat may ahaanin kilaamilmacaadin mid usuusheedu ay asal tahay qaybta horena wuu isku qaybta dambena isku ceebeeyey may maqaamku waa maqaamu madaxu is amaanayay sooma maadaama oo is amaanayey halkan macnihii wuu muuqdaa de oo maqaamka maqaamulmadxi ah haye nafyigiina wuxuu keenayaa dami buu keenaya oo dhaleecayna isna ammaan buu ka sheekeynaya marka macnihii baa muuqda lidalika waa la iska jari kara in la geliyana banaan in la daayana banaan markaa wuuba daayay shaacirku ma fahamtin ana anigu buu yihi ibnu ubati daymi dulmiga kuwa diiday inankooga ayaan ahay min aali maalikin xaalad ou yahay wain maalikun maalikanad waxay ahaatay kiraamilmacaadin usuusheedu mid ay asal tahay halkaa waxaa dhamaaday inayo walaalaheed laa annaafiya wlala buu yihi sheekhu ladi annaafiyatu ee eh, anfiyeysay lixukmi khabari khabarka xukunkiisa anfiyeysay can iljinsi jinsiga ka anfiyeysay mithlu ina ina oo kale weeyi lakin amalha lakin amalaha lakin u sheeday markaa sooma ah, laakina camalaha ha yeeshee camalkeegu khaasun waa mid gaar ku a ah binakiraati nakiraadka ayuu gaar ku yahay nakirada almutasilati la xidhiidhsantay bihaa laada la xidhiidhay wadalika tusaale naxw laa saaxiba cilmin mid cilmi u saaxiibihi mamquutun mid loo cadhooda ma aha walaa cishriina dirhaman labaatan dirham cindii agtayda ma aha wain kaana haddii uu ahaado ismuha ismigeedu hayra mudaafin mid aan la idaafayn walaa shibhahu iyo mudaaf mid aan shabihin bunya waa la binayni cala lfatxi fatxaa lagu binayn fi naxwi la rajula rajul mu ahaanin fi daari daarta iyo wixii lamida naxwigeeda walaa rijaala iyo ragmay ahaanin daarta dhexdeeda iyo wixii lamida wacalayhi ey wa bunya waa la binayn calayhi cala lfatxi fatxihii baa lagu binayn ow cala lkasri ama kasrihii baa lagu binayn fii naxwi laa muslimaati laa muslimaata iyo wixii lamida wacala lyaai ey wa bunya waa la binayn cala lyaai baa lagu binayn ismigii fii naxwi laa rajulayni laba nin walaa iyo muslimiin fi daari daartami ahaan iyo wixii lamida dhexdeeda halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabay in eh, laab ka bilaabay laab halkan ka bila laadan waxaa loo yaqaanaa waa laa annaafiyatu liljinsi calaa sabiili tansiisi laadii lo odhan jiray wey waa laayo laadani waa jinsigana way anfidaa inay lamid tahay xagay kala mid tahay fii nasbi lismi wa rafci lkhabari bay kala mid way nasbinaysaa khabarkiina way rafcinaysaa haddaba sheekh naadi annaafiyatu liljinsi jinsi lamaba anfiye jinsi maa la anfiyaa ya hadda markaan kuleeyahy laa rajula nin wax nin jinsi rijaal o dhan oo mama jiraad leedahay maysheekh sidaa hamoodin waxaa loo jeedaa meesha xukunka khabarkay ka anfiyeysaa jinsiga ya zaidun zayd qaa'imun waa taagan yahay zaid maxaan uxukumay war zayd maxaan uxukumay istaag maanaan xukumin haddaba xukunkaa dhacaya ee khabarka aynuu xukminaynay mubtada aynuu xukminaynay uunbaa daaqada ka baxaya markaa khabarka xukunkiisii bay ka anfiyeysaa jinsiga markaan la laa rajula fi daar markaan kuleeyahay maxaan ka anfiyayaa ya sugnaasho dee ninkuna daarta ku jiri un baan ka anfiyaya laakin jinsu rijaal baan anfiyaya meesha maada armislifanaynta marka muxuu ku yidhi sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ku yidhi laada loo yaqaano naafiyadu waxay lamid tahay inada xaggey ka lamid tahay fii nasbi lismi wa rafci lkhabari haye laakiin mid ogow inadu tacmalu fi lmacrifa wa tacmalu fi nakira labadaba way ku camalfelaysay labadaba way ku camalfelaysay ya labada ku camalfelaysay iyadu ina zaydan qaa'imun ina rajulan qaa'imun isku mid bay ahaayeen sooma laakin inadu eh, laadu maxay la gaar tahay nakiro maxay gaar la tahay iyado nakiray ku camal fashaa waa inta intaasay la gaar tahay intaasay la gaar tahay mid kale ismigeedi saddex mid buu noqoni ima an yakuna mudaafan wa ima an yakuna shabiihan bilmudaaf wa ima an yakuna mufradan saddexa mid buu noqonaya mid ogow mufradka baabkan iyo baabulmunaada maxaa lasku idhaahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf haddaba u fiirso hadduu mufradkii kaa noqdo hadduu noqdo hadduu noqdo ismigeedii mudaaf ama uu shabiih mudaaf noqdo waa mucrab laa saaxiba cilmin mina ka muuqanba waa mucrab ila waa mudaafe walaa ishriina dirhaman ma arkaysa waa mushaabihu lmudaaf waayo dirhaman yaa nasbiyey ya ishriin daatada mubhamada ayaa nasbiya waxaan ujeeda tamyiiskan so tamyiis ma tamyiiskan ayaa nasbinaya ila waa tamyiisulcadadki daatada mubhamada lafteeda nasbinaysa ishriin kana nasbinayo ya daaribaan iyo waxbay shabahaysa daaribin iyo waxaas shabahaysa adi saa darteed iyadaa nasbinaysa marka waa mushabihi waa mushabah bilmutaafki weeyaan marka labadaa hadduu noqdo waa mucrab maxaa ka soo haray mufradkii mufradkana labadanu ka reeb baabkan maxaa la haha laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf hadduu saa yahay mebni buu noqonaya lakin yubna calaa maa yunsabu bihi low kaana mucraba mucrab hadduu aan la wi lagu nisbin lan ku bine mufradka maaa lag maxaa lagu nisbin jiray fatxo fatxadii ku bine jamcu tagsiirka maxaa lagu nisbin jiray baabulcraab baa la aqme fatxo fatxadii ku bine jamcu anusaalim maxaa lagu nisbin jiray kasro kasradii ku bine qowl labaadna waa jiraaye fatxa ku bine musanihii ya baa lagu nisbin jiray ya ya baa lagu nisbin jiray sooma yadi ku bine jamcu mudkar saalim maxaa lagu nisbin jiray ya yadi ku bine wax adag ma jiro adag wax adag ma jira laqmadan lagugu noqon maayo sharax yajri waa soconaya majraa ina inaka ina makaanu socoshadeeda fi nasbi ismi ismiga yani nasbintiisana ugu makaanu socoshaa wa rafci lkhabar iyo khabarka rafcintiisa ugu makaanu socoshaa la la laadaasa faacilkiiy bialaaati shuruudin biwujuudi alaaati shuruudin saddex shardi helidood ayayna hee ku soconi waa masle fanaynta axaduhaa shardiga koowaad an takuuna waa inay tahay hiya iyadu naafiyatan mid anfiyeysa liljinsi jinsi mid anfiyeysa waa inay tahay naafiyatan mid anfiyeysa lixukmi lkhabari khabarka xukunkiisa mid ka anfiyeysa can iljinsi jinsiga ka anfiyeysa ala sabiili tansiisi si cadna u anfiyeysa nafyigeegu iyada waa ala sabiili tansiis amaa laada loo yaqaano laa-ul waxda nafyigeegu waa calaa sabiili duhuuriya weyaan usul fiqiga xaggaasa ku baro waa calaa sabiili duhuur weyaan iyadu markaa shardiga koaad waa maxay laadan magaceed an takuna naafiyata liljinsi cala sabiili tansiis o wathani shardiga labaad an yakuna waa inuu yahay mamul an yakuna macmuulahaa labadeeda macmuul waa inay yihiin nakiratayn laba nakira waa inay yihiin khabarkeeda iyo ismigeduna inay yihiin nakiratayn waa shardiga labaad wthaaliu shardiga saddexaad an yakuuna lismu ismigu waa inuu yahay muqadaman mid lasoo horumariyey wlkhabaru khabarkuna muaharan mid xagga dambe la dhigay waa inuu yahay waa imisa saddexdaa shardi an takuna naafiyata liljinsi cala sabiili tansiis an yakuna macmuulahaa nakiratayni waan yakuna alkhabr muqadama wlsmu muahara saddex shar damanaan saddexaa sharte uxidh saddexaa sharte haddaad ka heshid tacmalu camala ina fain inharama hadduu isdhimo ashard lwalu shardiga hore hadduu isdhimo kee weeyaan waa in naafiyad liljinsi noqon weydo wadalika cadamu inkhiraami shardi lwali shardiga hore isdhimitaankiisa waayitaankiisa la-aantiisu haabitun waa mid sugan ban kaanat inay ahaato hiya iyadu naahiyata naahiya inay ahaato taasi kusugan yahy naafiye noqon weydo naahiye noqotay ikhtasad waxay gaar ku noqonaysaa bilficli ficilkay gaar ku noqonaysaa wajazamat wayna jasminaysaa hu ficilka hadday naahiye noqoto naahiye maxay qaban jirtay maxaa halkan lagugu tilmaamay maya dhad sheekh waxay qabanaysaa dee ficilkay jasminaysaa wadalika tali naxu laa taxsan hawelwelin oo ha murugoon markuu nebigu ku lahaa abubakar ina allaha macalaa ilaahay ayaa ina weheliye markaa maxalushaahidku waa laa taxzan de naafidu jinsi maaha waa naahiye noqotay ow zaaidatan aw bian kaanat zaaida ama waa inay zaaida noqoto lam tacmal camal fali mayso hiya iyadu shayan shayba camal fali maysaba ama maxay kaa noqotay zaa'iday noqotay waxbaba qaban maysaba waxbaba qaban maysee qur-aanka dhexdiisa waa siliya tawkiida zaaid ha isku odhanin afka ku marorsamaya naxu maa manacaka maa maxay ayaa manacaka iblis kuu diiday anlaa tasjuday an tasjuda inaad sujuuddo id wakti aad sujuuddo amartuka aan ku faray suura araaf suuratu saadna waxaa kusoo aroortay iyadoo laamba aanu ku jirin maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday an keliya kusoo aroortayba markaa laadan halkan waa maxay waa siliya tawkiid wey siliya tawkiid wey marka waxbama qabanaysa aw naafiyatan aw bian kaanat naafiya ama wayna naafiye noqoto mid anfiyeysa lilwaxdati waxday anfiyeysaa keli bay anfiyeysaa camilad way shaqaynaysaa camala layse layse camalkay qaban jirtay muxuu ahaan jiray tarfacu lisma wadalika tusaale naxu laa rajulun wax nin ihi fi daari daarta kuma sugna nin keliyaad anfiyeysa laakin laba nin way kusugan yihi waad ka fahmi kartaa waxaad ohan kartaa bar rajulaana laba nin baa ku jira waxaad anfiyeysaa qof keliya waxda kelibaa anfiyeysa laakin keli wax ka badan ma anfiyeyso marka inaad tidhaahdid laa rajula laa rajulun fi daari haddaad tirahdi laa rajula haba isku odhan daba ceebe laa rajulun fi daari haddaad tirahdid waxaad daba dhigi kartaa bal rajulaani laadana maxaa kuu caddaatay inay tahay laa annaafiya lilwaxda dhamayna wa ti waxda laga tacmal camal ilaysahay shardigii koowaad hadduu isdhimo waynu fahmay intaa mid kastay noqoto ta kalunbaa la qaabilsanya hadday naahiye noqoto naahiyadii ka dhig hadday zaa'ide noqoto waxba shaqayn mayso hadday lilwaxda anfiyeyso tacmal camaliyeyso ka shaqaysi shardigii koowaad weyi kaasi wayn kharama hadduu isdhimo axadu shardayni labada shardi midkood shardaynka alakhiirayni ee dambe labada dambe maad garanaysi an yakuuna macmuulaha nakiratayni wa an yakuna alkhabar muqadam walismu muakharan labadaa mid kamid haddii u isdhimo lam tacmal camal fali mayso horta ko wawajaba takraaruha in la soo celceliyana waa waajib tikraar isku odhan sheekh waa takraar weyn laba masder keliyaba jira waa tilqa iyo tibyaan labada masder baa jira la kasriyo fada laba arrimood baa dhacaya oo ko horta camal fali waa ta labaada takaarna wuu labada arrimoodba in la ihmaaliyo iyo in la soo celceliyo haddee labadii shardi labadii shardi tusaale waxay noqon waayeen nakiray noqon waayeen ama maahe ismigii baaba soo khabarkii baaba soo horeeya maxaa dhacaya laba arrimood ko ihmaal iyo takaar ku fahmiya mithaalulawali ka hore tusaalihiisu laa zaydun zayd fi daari daarta kuma sugna walaa camrun camarna kuma sugna cadnaan shardiga buri maad garanaysa nakira labaanaanseed nakiru kaa noqon waayo kow ihmaali laa zaydun mubtada ka dhigo fi daarina waaba khabarkiis takraarna keen meesha oo walaa camrina soo celi de mana saxayn wa mithaalu thani ka labaad tusaalihiisu ka labaad maad garanaysaa cabdifatax ka labaad wake labaad soo maa waxaa dhacday imika haddaba tartiibtu muna shardian an yakuna ismu muqadaman baa shardi alayna wlkhabaru muaharan saasa shardi ahayd khabarkii baa maanta soo horeeya maxaa la samaynaya waa la ihmaalinaya takraarkiina uu imanaya aayaddan qur'aanka laa fiiha qawlun walaa hum canha yunzafuun maxalsheedku laa fiiha wata laadani waa iska naafiye sama ma camal falasa lakinta fiiha waa khabar soo taqadumay laa fiihaa khamrada dhexdeeda kuma sugna qawlun madax xanuun khamrada jannada taalla ya madax xanuun mala sheekh walahum ayagu mayna ahaanin yunzafuuna kuwa la caqli gororinayo canhaa ay liajliha khamrada darteed kuwa caqligoogii loo gororinayana may ahaaninba waay maxarsheedka maad garanaysaan fiihaana waa khabarkiio soo taqadumay qawlina waa ismigio taakhuray maadaama oo tartiibtii ay ku socon waayeen waxaa waajibay ihmaal takraarna waajibo walaa hum canha yusafuun soo takraariyey armaynaba sidayn waaya wain istawfat shuruuda shuruuda hadaba hadii ay oofsato falaa yakhlu ka marhnaan maayo ismuhaa ismigeedu ka marhnaan maayo ima an yakuuna inuu ahaado ismigu mudaafan mudaaf inuu ahaado aw shabiihan ama mid lagu shabahay inuu ahaado bihi mudaafka o mufradan ama mufrad inuu ahaado saddex mid buu noqonayaa ismigii shuruudii iyadoo oofsatay ko inuu mudaaf yahay laba inuu yahay mushaabih almudaaf saddex inuu yahay mufrad hadaba fain kaana haduu yahay ismigii mudaafan mudaaf yahay aw shabiihan ama mid lagu shabahay haddii uu yahay bihi mudaafkii dahara waa muuqani annasbu nasbuhu wa muuqani fiihi ay fi lismi ismiga dhexdiisu ka muqani wuxuu yihi sheekhu maadaamay camal fasho ismigeedii saddex mid unbuu noqon ama waa mudaaf ama waa mushaabiha almudaaf ama waa mufrad hadaba hadduu noqdo ismigii mudaaf ama uu noqdo shabiih bilmudaaf nasbadii ismigaa way ka muuqanaysaa war mayna falmudaafu mudaafku ka qawlika waa dhahdaadiyo wixii lamid aa tidhahdid laa saaxiba cilmin nin cilmi lihi mamquutun marnaba nin nanaco loo cadhooda maaha walaa saaxiba juudin mid deeq u saaxiibihina madmuumun marnaba mid la dhaleeceeyo maaha maxaadu shaahidka waad garanaysaano ismigeedii baa mudaaf noqday wataa fadxadii muuqateed wada arkaysaan saaxiiba juudinna ismigiibaa noqday mudaaf fadxadii waad ila wada aragtaano nasbadii wataa inoo muuqata wa shabiihu bilmudaafi ka mudaafka lagu shabahay maa ismi weeyaan itasala ula xidhiiday bihi maaga shayun shay ula xidhiiday itasala ula xidhiiday bihi maaga shayun shay ula xidhiiday min tamaami macnaahu liajli tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirkeega darteed ayuuna ula xidhiidhay imaa marfuucun imaa huwa shaygaasi marfuucun mid lagu rafcinayo inuu yahay bihi ay bishabiihi ka mudaafka shabahay wadalika tusaale naxu laa qabiixan mid uxun yahay ficluhu ficilkiisu mid uxun yahay mamduuxun mid la ammaano maaha iminka waa mushaabi mudaaf oo waxaa ku jira shay macnihiisi dhamaystiraya haddana odhan la la qabiixan mid xun de ka xun yahay maxaaga qawlkuu ka xun yahay maxaaga ficilkuu ka xun yahay macnihi ma dhamaystirna soo ma qabiixna garanayna waa ismi faacil ismiga faacilna qabuxuu ka yimid laazim ahaan jirtay keliya faacil buu qaadanaya de ila ficilkunbuu lamid yahy waa laazim ficil oo dhaniya ya ilaa min baabi tadmiin xabadii la odhan jiray eh, sarfigaan ku qaadane min baab tusaale ahaan raxubadku oo kale ah. bimacanaa wascay noqonaysaa taasina oo min baab tadmin ficilka lmani ba la dhansiyey so marka qabixan ficluhu faacilnimo u haysta ismiga faacil marka muna rafcin uu rafciye sooma marka qabixan imika waa maxay waa mushaabihan mudaafte waa nasbadii nasbadii wataa ka muuqata ow mansuubun o imaa huwa inuu yahay shaygaasi mansuubun mid lagu nasbinayo bihi shabiiha dhe wadalik tusaali naxwllah taalican mid koraya jabalan buur mid koraya xaadirun imika taalicantani taalicu ka yimid taalicnimo mucadday ahayd maadaama mucaddaa isna sideedii kale u gudbaya jabalan mafcuulnimo ma u haystaaba marka mina muuqan nasbadii mina muuqato way muuqataa shekh maadaama u mushaabimudaafi ow makfuudun ama mid lagu khafdinayo inuu yahay bikaafidin khaafid mid lagu khafdinayo khaafidka iyo tacalaqu ku tacaluqaaya bihi shabiiha ku tacaluqaaya khaafid shabiiha ku tacaluqaya kan naftiisa waa iska mansuubun marka waxyaalaha loo yidhahdo mushaabih almudaafku waa laba unba ama waa marfuuc bishabiih ama waa mansuub bishabiih ilaa xitaa kan jaariya majruurku waa mansuub bishabiih buu noqonaya mansuub bishabiih buu noqonaya waa isla ficilnimaha oo eeg ilaa khayran mid ka khayr badan min zaydin zayd mid ka khayr badan cindana agteeda maaha jaariyo majruurkan eega iska nasb ahaan maxalu nasb iska yaalla waatay odhan jireen kullu jaarin wa majruurin mansuubulmaxalli kullu jaarin wa majruurin mansuubulmaxalli ilaa idaa kaana naa'iba faacilin jaariyo majruur gebigiisa waa mansuubulmaxal gebigiisa ilaa markuu kaa noqdo naib facil markuu kaa noqdo mooyaane saasay odhan jireen <clears throat> waay hadday saa usii fahmi weydina saadii hore iskaga hayso dee makfuudkana iskaga darso oo iska fahamti ma markaa saddexdaa midun wey haddaba wain kaana hadduu yahay mufrada mufrad haddii uu yahay mufradkiibuu kuu fasiraya si aanad u fahmi waayin ay hayra mudaafin mid aan la idaafayn iyo walaa shabiihan bihi mid aan mudaaf lagu shabihin mufradkii waa kaa fa inahu ismigii yubnaa waa la binayni calaa maa shay baa lagu binayn yunsabu la nasbinayay bihi maaga lagu nasbinayay oo min xarakatin xaraka aw xarfin ama xarafa low kaana haddii u ahaan lahaa mucraba mucrab haddii u wixii lagu fadxin jiray oo ama xaraka ama xaraf ah uunbaa lagu binaynaya waa intaa macnuhu haddaba fain kaana hadduu yahay mufradan mufrad hadduu yahay aw jamca tagsiirin haddii uu yahay buniya cala lfatxi fatxaa lagu binayn basiid ma fatxaa lagu binayn labadaa mid hadduu naxu laa rajula nin walaa rijaala yarag fi daari daarta kuma labadaba waxaa lagu nasbin jiray fatxo fatxadii un ku binee wain kaana haduu yahay ismigii muhanan muhana hadii uu yahay aw jamca mudakarin aba jamac mudakar hadii uu yahay jamacaasoo saalima nabadgalay fainahu ismigii yubna waxa lagu binayn calalyaaya ayaa lagu binayn kamaa yunsabu bilya sida yaba loogu nasbin jiray ayaa ya loogu binaynaya taquul waxaad odhanaysaa laa rajulayni laba nin walaa muslimiina iyo muslimiin cindii aniga agtayda kuma sugna waa iyadii ya lagu nasbin jiray yadin ku bino mabniyun calalya uun dhe wain kaana hadii uu yahay ismigii jamca muanatin jamc muana hadii uu yahay jamcaasoo saaliman nabad galay buniya waa la binayni cala kasri kasra lagu binayn kasra ayaa lagu binayn oo maxaad oran laa muslimaati fi daari iska dhe ayaa lagu nasbin jiray kasradi kubmabniya cala kasra iska dhe waqad yubnaa in la bineeyo ayaa la arkaa cala lfatxi fatxayn lagu bineeyo ayaa la arkaa naxu laa muslimaata muslimaat fi daari daarta kuma sugna marka khulaasadu waa maxay haddee shuruudii ay oofsato laada ismigeedu saddex mid inuu yahay muaaf inuu yahay mushaabih muaaf iyo inuu yahay mufrad hadduu muaaf yahay ama mushaabih muaaf yahay nasbadii way muuqataa hadduu mufrad noqdo mufradku waa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaafe waxaa lagu binaynayaa wixii lagu nasbin jiray haddii mucrab ahaan lahaa oo ama xaraka ama xarafa jamcu tagsiri jamcu dakar saalim fatxadhe muhani iyo iyo jamcu dakar saalimna yadhe jamcu maanu saalim baa soo baxay ayaa soo hadhay sooma kaasina isaga fatxana banaan kasrana banaan waqad ruwiya waa la wariyey qowl shaaciri shaacirka qowlkiisa ayaa lagu wariyey bilwajhayni labada wej ayaa lagu wariyey la saabikati walaa jawaa basilatan taqilmanuna lada stifaai ajali la saabikati duruuc waasaci taqi mid ilaalinaysa maaha almanuuna geerida walaa jawaa guuto waxa weeyaan <clears throat> guutooyin badan walaa jawaa guuto badan guutadaasoo baasilatan geesi ihina taqi mid ilaalinaysa maaha almanuuna geerida lala stifaai aajaali marka ay dhamaystiranto aajaashaadii markay dhamaystiranto ay kaa buuxsanto ya duruucaad xidhataana dee dagaal waxba kaa tari maayo nafti waa laga qaaday ciidamo geesiyood ka dhex dagaalamaysaana waxba kuu tari maayaan waayo noloshaadiiba waqtigii lagaa qabdoomayay baa dhammaatay laa saabiqaati duruu waasaca walaa jawaa iyo guuto xoog badan guutadaad garana maaha baasilatin mid maaha guutadaasoo baasilatan geesiyaala baltaqi mid ilaalinaysa ma aha almanuuna geerida lada stifaayi aajaalin aajaasha oofsashadeeda yani agteeda mid ilaalinaysa ma aha laa saabiaati wey maxalushaidkeenu laa saabiaati laa saabiaati <clears throat> walaa jawaa walaa jawaa iyadu waa jamc saabiqaadka laftiisu waa jamc waa jamcu muanas asaalim wey jawaana isaga laftiisuna isna waa jamc oo kutaybadii wey waa guutada la dhahdaa marka maxalshaadkan laa saabiqaati bu hi ma laa saabiqaati ti ah, labadaba sooma laa saabiqaati iyo laa labada kuu banaanta marka halkaas taasan kaga walaka waxaa kuugu sugnaaday fi naxwi laa xawla walaa quwata ila bilaahi fatxula warka hore in la fadxiyo ayaa kuu sugan wa fi thani ka labaadna waxaa kuugu sugnaaday alfatxu fatxa ayaa kuu sugnaaday wa nasb iyo nasba ayaa kuu sugnaaday wa rafc iyo rafca ayaa kuu sugnaaday ka sifatin sifadii xaalada uu lamid yahay sifadaasoo fii naxwi laa rajula dhariifun nin dhuglihi fi daari daarta kumuu sugnaanin iyo wixii lamid a ahaatay wa rafcuhu baa kuu sugnaaday wayamtanicu waxaa mamnuuc noqon annasbu nasba ayaa mamnuuc noqon fi thani ka labaad fain lam tatakarar ilaa la haddaba haddii ayna soo noqnoqon aw fusilat sifatu ama sifadii la fasliyo aw kaanat kayra mufradatin imtalaca alfatxi baa mamnuuc halkan waa masaladii iska basiirka ayd weeyaano waa masladii laada deed garanaysaa laa xawla walaa quwata illa billah intaa hore o dhan aynu kasoo sheekeynayna waa iyadoo mufradaa weeyi iyadoo mufradaa weeyi haddaba hadday mukarara noqoto ka waran hadday laadii nakirada labaad lala soo celiyo ka waran nakirada labaad hadday laadii lala soo celiyo sheekhow ismiga hore labaa kugu banaan labaa kugu banaan waxaa kugu banaan inay tidhahdid laa xawla haddaba haddaad tidhaahdid laa xawla ismiga dambe saddex baa kugu banaan inaad tidhahdid laa xawla walaa quwata ina tii laa xawla walaa quwatan ina tii laa xawla walaa quwatun haddaad tidhaahdid laa xawla walaa quwata labaduba waa yacmalaan camala ina ina camalkeegay qabanayaan khabarkoodiina maxduuf haddaad tidhahdid laa xawla yada halkaas ka dhige walaa quwatan haddaad tidhahdid quwatantani mactuufatun calaa maxali ismillah laada ismigeeda maxalkeega lagu cadfayaayo ismigeeda maxalu nasbe yaala haddaynu nidhaahno laa xawla walaa quwatun mactuufatun lee calaa maxalin laa maca smihaa cinda siibaweyhi maxaa lagu cadfaya laada maxalkeeda iyo ismigeeda oo wada socda ayaa maxalu rafca isla yaala cinda siibaweyhi icraabkeegu saasuu tawjiiheedu noqonaya markaa laadi maxaanu nidhi laada hore waxaa kugu banaan hal wejiyada waxaan ujeeda laba wej baa ku banaan alfatxu wrafcu haddaynu haddaba fatxino toddoba maxaa noogu banaananaya saddex inaanu nidhaahno laa xawla walaa quwata labadiiba camal aynu shaqeeyen laa xawla walaa quwatan maxalu ismi lah keliyaad ku cadaftay laa xawla walaa quwatun maxalilah maca smihabaad ku cadaftay haddaynu tohore rafcino ka waran tohore haddaynu rafcino ta damba labaa ku banaan laa xawlu ya laa xawlun walaa quwatun laa xawlun walaa quwata laa xawlu markaa tirad tamal amalileysa ad ka shaqaysa maxaad ka shaqaysay tacmalu amalileysa waa sax amlaadu iska zaaidaad ka dhigtay xawluna mubtadaad ka dhigtay khabarkiina uu iska go-an yahay iyadana banaan walaa quwatunta dambe waxa banaan inaad tidhaahdid waxay shaqaysay tacmalu camali laysa inaad tidhahdid maxalku way ku cadsan tahay inaad iska ilqaysid iyada aad tidhahdid waa mubtade iyo khabar ba isku yihin waxa ka dambeeya haddaba walaa quwata markaad tidhahdid tacmalu camalinu bay shaqaysaba maxaa ka baxay daaqada laa xawlu walaa quwatan baa daaqada ka baxay sababtu ka baxaya waa maxay meel lagu cadfaan jirin de maxalki maanta muxuu ya waa marfuuc ma maalki waa marfuuca de kolka horna maxaa la doonayay maxalkaa mansuuba maadaama maxalki uu ka baxay daaqada maxay noqonaysaa labaa ku banaanaanaya haddaynu tahore fadxino aynu fadxa ku binayno ta dambe saddex baa banaan laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwatan laa xawla walaa quwatun falaa rafatha walaa fusuqa lamid a aayadda qur-aankana saasuna ugu dabaqtay masle fahni tadamba haddaynu rafcinana tadamba labaa ku banaan laa xawlun walaa quwatun laa xawlun walaa quwata wejkii nasbaha daaqada ka baxayo oo meel lagu cadfaan jirin ka sifati latobu ku yiri sifadan waa maxay sifadan waxa weeyaan mutamimadan waynu kusoo qaadanay waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed ismigii kolka saddex shardi la weeyaan meesha waxa yaala nacti iyo mancuud ama sifiya mawsuuf nactigu waa inuu mufrad yahay mancuudkuna labadoodana aan la kala saarin haddee saddexdaa shardi la helo sifadii maxaa ku banaanaanaya saddexdaa qowl baa ku banaanaanaya waxaa banaan alfatxu waxaa banaan annasbu waxaa banaan alrafcu tusaale laa rajula dhariifa fi daari la rajula dhariifan fi daari la rajula dhariifun fi daari saddexdaa qowl baa banaan haddaynu nidhaahno laa rajula dhariifa waxaynu odhanaynaa waynu istarkiibinay ka tarkiiba hamsati cashara hamsatu cashara saaro kale ayaynu isku saarnay horta waxaanu tarkiibnay rajula iyo dhariifaynu isku saarnay rajula dhariifa kolkaynu saa isku saarnay nin laa baynu keennay rajula dhariifa bay noqotay war kuma cado haddaynu nidhaahno laa rajula dhariifanna dhariifantan waxaynu ka sifaynay maxalu ismi llah oo keliya haddaynu nidhahno laa rajula dhariifunna halkaynu ka sifaynay maxalu laa maca ismihaaba maxalu rafca marka u fiirsan laqmada wuxuu yidhi sheekhu walaka waxa kuugu sugan fii naxwi la xawla walaa quwata ilaa bilah waxa kuugu sugan fatxulawali ka hore in la fadxiyo waa laa xawladee wafi thani ka labaadna waxa kuugu sugan waa laa quwatade alfatxu fatxa kuugu sugan walaa quwata aad tirahdo wanasbu baa kuugu sugan walaa quwatan aad tirahdo warafcu baa kuugu sugan walaa quwatan aad ka sifati sifada xaalada uu yahay sifada oo fii naxwi laa rajula dhariifin iyo wix ku sugan laa rajula rajul laa rajula rajul rajulka oo dhariifun caqli badani fi daari daarta kuma sugna saddexdii qowlba saasaad marna saan ka jawaabnay wa rafcuhu baa kuu sugan ka hore rafciisa ya walaka fi nawi fatxulawli so kuma odhan halkaas ku cadfan tahay wa rafcuhu ka hore in la rafciya ayaa sugan fa yamtanicu markaa waxaa mamnuuc noqonaya annasbu nasbi mamnuuc noqonaya u fiirso ka hore haddaynu rafcinin inaano laa xawlun haddaynu inaano ka dambe nasbi muna reebtoonaanin intii weyan fa yamtanicu waxaa mamnuuc noqonaya annasbu nasbi baa mamnuuc noqonaya fi thaani ka labaad haddaba fa in lam tatakarala laadi haddii ayna soo noqnoqon waxaad ka warantaa halkan wuxuu kuri kolkii laadi soo noqnoqotay haddii laadi soo noqnoqon haddaba ka waran laadi haddii ayna soo noqnoqon ka waran laadi haddii ayna soo noqnoqon nakirada labaad lamay soo noqon mid meesha ka baxayo laba laba caynoobaya waxaad qaada imtinaacada damba tag fain lam tatakarar laa laadi haddii ayna soo noqnoqon imtanaca alfatxu fatxihii baa mamnuuc noqonaya fi taani ka labaad tusaale aragtay laa xawla waquwata baad aragtay quwata waa mamnuuc marka maxaa banaanaanaya kolkaynu fidxii rabnay maxaa ka saaray rafcihii iyo nasbihii rafcihii iyo nasbihii markaa nasbihi fadxuna baabkan way kala duwan yihin oo fadxada binaa loo jeeda nasbaana icraabahaan baa loo jeeda waa mucrab wey markaa u fiirso laba banaanaanaya laa xawla waquwatan halkaynu ku cadafnay maxalu ismi lah laa xawla waquwatun halkaynu ku cadafnay maxalu laa maca smiha maxaa daaqada ka baxay laa xawla waquwataba daaqada ka baxdo dee laada ku camal falaysa laadi ma joogto laaba joogto waka haye ow fusilad ow in fusilad haddii la sooca dhe asifatu sifada haddii can ilmawsuufi mawsuufkii laga sooco xagga dambe tag jawaabka imtanaca alfatxu fatxigi waa mamnuuc shardigu waxaa ahaa inay xidhiidhaan sooma sifadii mawsuuf hadday la kala saare ka waran hadday la kala fasliyo ka waran oy noqoto laa rajula fi daari dhariifa ma banaana laa rajula fi daari dhariifa ma banaana sababtu waa maxay carabtu carabtu ya laba shay bay istarkiibiyaan laakin saddex shay isma saaraan de ee khamsata cashra mina laba shay way keliyahan ya dee rajuliya dhariifa mina laba keliyahayn haddaynu nidhaahno imika halas tarkiibiyo waa kelmad kala soo biirtay oo fi daariya bartankii ku jirta oo kala saartay marka waxay noqoni laa rajula fi daari dhariifa saddex kelmadoo inay istarkiibiyan taasna luqa alcarabiya kuma jirto saa darteed fadxii daaqadu ka baxaya hadee la kala fasliyo sifadii iyo mawsuufki maxaa caynoobaya maxaa kasoo baxaya laba laa rajula fi daari dhariifan ood ka sifaysid maalkiismiga laa rajula fi daari dhariifan ood ka sifaysid maxalula macsmiha ka soco aw kaanat aw in kaanad haddii ay noqoto hiya sifadii hayra mufradatin mid aan mufrada ahayn jawaabki waa kan imtanaca alfatxu saddexda goorba fatxihiibaa mamnuucoobaya maxaa shardi ahaa nactigu ama sifadu inay mufrad tahay mawsuufkuna inu mufrad yahay haddii sifadii ay mufrad noqon weyda ka war ay mufrad noqon weyda waa maay maxay noqotay mudaaf ama shabiih bimudaaf markaana maxaa la odhanaya fatxii mamnuuc buu noqonaya markaana de ya oo maxay iska noqon un laa rajula daalican jabala fi daari laa rajula laa rajula ya daalicun jabala fi daari rafciya maxaa soo hadhaya iyo nasbiyi fadxii baa meesha baxaya sharax idaa takararad hadday soo noqnoqoto laa laa haddii ay soo noqnoqoto maca nakirati nakirada lajirkeeda jaaza waxa banaan fi nakirati nakirada waxa ku banaan nakirada aluulaa ee hore alfatxu fatxa ayaa ku banaan warafcu iyo rafca ayaa ku banaan waa sharxigiiuni fain futixat fain fatata fain futixat bu yidhi fain fataxta bu yidhi ma fain fataxta haddaad fadxiso fain fataxta hadaad fadxiso falaka waxa kugu sugnaaday fain fataxta hadii aad fadxiso annakirata alulaada hore hadii aad falaka waxa kugu sugnaaday daalibow fi thaniyati fi nakirati thaniyati nakirada labaad halaathatu awjuhun saddex wej baa sugan alfatxu baa kugu sugan walaa quwata wanasbu baa kugu sugan walaa quwatan warafcu baa kugu sugan walaa quwatun wain rafacta hadii aad rafciso annakirata alulaa nakirada hore falaka daalibow waxa kugu sugnaaday fi thaniyati fi nakirati thaniyati nakirada labaad wejhaani laba wej alrafcu baa kugu sugan walaa quwatun walfatxu baa kugu sugan walaa quwata walaa quwata wymtanic waxa mamnuuc noqonaya annaصbu naصbihima mamnuuc noqonayo meel lagu cadfaan jirin fataxasala waxa soo murti garoobay fataxasala waxa soo xaasil garoobay anahu xaal yashaaniyo yajuusu waxa banaan fatxu labada ismayn la wada fadxiyo wa labada in la wada rafciyo wa fatxu awali ka hora in la fadxiyo wa rafcu thani ka labaad in la rafciyo iyo wa cagsuhu oo ah rafcu awali wa fatxu thani afartaa shantaas kasoo bixin iyo wa fatxu awali ka hora in la fadxiyo wa fatxulismayni labadiiba wada fadxi labadiiba wada rafci ka hore fadxi ka dambana rafci cagsiga ka hore rafci ka dambana fadxi ka shanaad ka hore fadxi ka labaadna nasbi meena shanayn shantaasa ka soo baxay fa haadihi tani khamsatu awjuhin shan weje weeyi fii majmuuci tarkiibi isku geynta iyo tarkiibka yani waxa weya dhexdeeda khamsadaasoo fii majmuuci tarkiibi isasaarka yani ahaatay marka la isasaare aynu ka horena rafcino ka horena eh, eh, eh, laadii hore aynu fadxa ku binayno ama aynu rafca ku binayno haddaba fain lam tatakrar haddii ayna soo noqnoqon laa laa haddii ayna soo noqnoqon maca nakirati nakirada la jirkeeda nakirada athaaniyati ee labaad lam yajuus ma banaano fi lula fi nakirati lula nakirada hore arafcu rafca kuma banaano laadii haddii ayna soo noqnoqon laadii laadii haddii ayna soo noqnoqon laada hore hal wej baa ku banaanoo waxa ku banaanaanaya uun icmaalkii dayada sababta keenayey insababta keenaysa in la himaariye maxay ahayd takraarka soo ma dee takraarkii baa la waayey takraarkii maadaama la waayey iyadu maxay laazimaysaa camalfalkeyga horun bay dul taagan tahay iska ilaaliya fain lam tatakarrar haddii ana soo noqnoqon laa laa maca nakirati nakirada nadirkeeda nakirada thaaniyati ee labaad lam yajuus ma banaano fi lulaata hore arafcu rafca kuma banaano walaa fi thaaniyati talabaadna alfatxu fatxa kuma banaano taquul waxaad odhanuun laa xawla waquwatan walaa xawla waquwatun eeg ta hore iyada fatxada mudaa ka labaad miyaa laba qowl ku banee waquwatan iyo waquwatun kii fatxa iyadana ka saaro laabaan jirin ilayna maynantaa fahmayn laa xawla waquwatan laa xawla waquwatun bifatxi xawla xawla fadxiga ayaad ku odhan laa ghayru laa hayru lfatxi fatxa hayrkii jaa mid banaan maaha wa nasbi quwatin quwatin nasbaheedaad ku odhan maxaad odhan laa xawla laa xawla laa xawla waquwatan baad odhanaysaa aw rafcihaa quwati rafciheegaad ku odhan laa xawla wa quwatun baad odhan qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi falaa aba buu yidhi falaa aaba wabnan mithlu marwana waabnihi idaa huwa bilmajdiir tadaawa taazara wuxuu yidhi falaa aba aabo wabnan iyo inan kaasoo mithlu marwana kaasoo mithla marwana marwan oo kale ah iyo wabnihii marwan inankiisa mawjudaani laba jiro maaha idartadaa markuu jeeni qaarto huwa isagu bilmajdi sharaf oo wata'azara u hoos gunti ka dhigto ya markuu go ka dhigto sharaftii hoos guntina uu ka dhigto macmusyo go labadaba iyagaa u noqday wax lamid kolkaa ma jiro marwan bin lxakam iyo inankiisii cabdilmalik ibnu marwan weeyaan falaa aba aabo wabnan iyo inan midlaba kuu qorya miya mise mil mil soma haddee mil tiradi waa khabarkiiba falaa aba aabbo wabnan iyo inan mil marwaano marwaan oo maaha iyo wabnihii marwaan inankiisa haddaad mile tiraadidna ibnaga mad ka sifaysayo khabarkiibaa go-an falaa aba aabbo wabnan iyo inan inanka iyo aabbaho mila marwaano marwaan oo kalea inankoo mila marw aabbaho mila marwaano marwaan oo kalea iyo wabnihii inankiisa oo kale mawjuudaani laba jira maaha markaa sifun buu noqonayo khabarkiibaa go-ande haddaynu rafcinin isagiibaaba khabarkiia markaa falaa aba wabnan eega u fiirso laadime soo noqotay maydhade laada hore maxaad siinaysaa un fatxada ku daayada falaa aba taa iyada waan fahnay kuma banaano wabnatan dambana maxaa ku banaanun laba qowl wabnan oo tidhahdid maxalu ismi llah iyo wabnun oo tidhaahdid maxalu lah maca ismiha maxaa daaqada ka baxay kii fatxaa daaqada ka baxo laadaan jirin dee ku camal fasha mayna intaasun ayn wayajuus waxaa banaan falaa aba wabnun baa banaano maxalu lah maca ismiha ku cadftid mithlu aad halkana sifadii aan soo tilmaamin unbu sharxigi yar galay wain kaana ismi ismiga wain kaana haddii ismi laa ismigeedu mufrada mufrad hadduu yahay oo wa nucita laga nactiyayo bimufrad mufradna laga nactiyayo walam yafsil aanu kala saarin baynahuma dhexdooda faasilun faasil mithlu laa rajula dhariifa fi daari weeye jaasa fi sifati sifadii waxaa ku banaan alrafcu rafcaa banaan calaa mawdici laa laa mawdiceeda ama maxalkeeda lagu rafciyo maca ismiha ismigeeda la jirkeeda xaalad ay tahay fa inahumaa mawdica laa iyo ismigeedu fi mawdici ibtidaai ibtida mawdic iyo maal mawdic iyo maxal waa mid maxalkiibuu yaalaa wاnasbu baa banaan calىa mawdici ismiha ismigeeda mawdiceeda lagu nasbiyo faina mawdicahu ismigiisa mawdiciisu nasbu nasba weeyi bilaa laa baa lagu nasbiyey laadi alcaamilati shaqaynaysay camala ina ina camalkeega wlfatxu fatxaa banaan calaa taqdiiri annaka rakabta qadarid la qadarayo adigu inaad saartay asifata sifadii maca almawsuufi mawsuuf kale jirkiisa inaad saartay oo tarkiibisay tarkiiban tarkiib tarkiibkaasoo ka tarkiibi hamsata cashara hamsata oo kalea uma adkhalta waxaad soo gelisay laa laabaad soo gelisay calayhima labadii aad istarkiibsay oo sifadii mawsuufkii oo istur saaran umaad laadi dusha kaga keentay haddaba fain fasala intaasina waa sifadii mina basid ban wax aday kuma jiro fain fasala hadduu kala saaro baynahumaa dhexdooda faasilun faasil haddii kala saaro aw kaanat isifatu ama sifadii ay noqoto hayra mufradatin mid aan mufrada ahayn jaasa rafcu rafca banaan wanasbu nasbana banaan wamtanaca alfatxu fatxa mamnuuc noqday falawalu ka hore oo kala saaray naxu laa rajula fi daari dhariifun wa dhariifan weeyi waa la kala saaray soo maa nasbiya fatxun baa banaan laa fi daari daarta kuma sugna rajulka oo dhariifun caqli badan wdhariifa rajulka oo dhariifan caqli badan halka laga sifaynayna waynu sheegnay wathani ka labaad oo ah nakiradi oo noqotay hayru mufrada oo ama noqotay mudaaf ama noqotay mushaabiha mudaaf naxu laa rajula nin rajulka oo taalican koriya jabaran buur fi daari daarta kuma sugna wayo laa rajula nin oo taalicun koraya jabaran buur koraya fi daari daarta kuma sugna halka waxay naga dhamaatay iyaduna loo yaqaanay baabullah afcaal lquluub baa halkaan ka geli doonaa insha allahu tacaala baabkan iska fudiyo laad in badan bay soo noqon doontaa shantii wajin weeyaan wallahu aclam subxanaka allahumma bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk